اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وبعد ما بزنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا ربي ربي الصلاة والسلام يا كريم قلت waxaan dhahay musanafka saasoo leeyahay وhadihi اlaxaadiث اlcashara toban kana xadiث kuluhaa dhamaan oon soo sheegna dhamaantoodi صxaaxun waaye kuwo wada صaxiix e waaye kama taraa sad artoosid وhadihi kuwan axaadiث ukra axaadiث yaalo kala waaye rawaha jamaacatuna soo wariyeen min alaimati biasanidihim isnaadyaalkooda ay kusoo wariyeen fi kutubihim ay kusoo wariyeen minhaa waxaa kamid ma rawa an anas waxay ka wariyeen bin malik radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yihi budalaa ummati ummadeyda budaladoodii arbacuuna rajulan afartan rag waaye ithnaani wa cishruuna labaatan iyo laba بالشام هاي وثمانية عشر ثمان iyo sideed bilciraaq ay ahaadeen afartankaas xaggoodi waayaa kulamaa maata minhum waahidun mar alaala markuu qofka dhinto mid ka dhinto abdal allahu ilahi waxaa isku bedelaa makaanahu aakhara oo kalaa isku asku bedelaa faida jaa alamru amarka hadii oo siimaadon qubiduu dhamaantoodi waa la waa la qaboohaa marki yawma alqiyaama la gaaro wadawo waxay ka wariyeen cali bni mascuudin radia allahu canhu xaggiisa allaha ka raadi ahaadee qaala has iri qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu xasdaasu banan anisi unjadu korkiisa ahaadee in allaha ilaahay tabaaraka keyrkiisa badiyey watacaala shanigiis kor ahaaye fi lardi ina lilahi tabaaraka watacaala allah ina lilahi wa allah man idinka idinka ina lilahi tabaaraka watacaala salaada wuxuu ku leeyahay salaata miata rajulin saddex boqol ninaas ku leeyahay qulubuhum calaa qalbi aadam u ahaaday alayhi salaam nabadgelkakiisa ala ahaadee walahu wuxuu leeyahay arbacuuna ilaahay waxaa kalaas leeyahay afartan qulubuhum qulubtoodi calaa qalbi muusa ahaade alayhi salaam nabadgelkiisa ahaadee walahu ilaahay wuxuu leeyahay sabcatu sabcatun tadawa qulubuhum calaa qalbi ibrahim alayhi salaam ilahay qalbigiisa ay qalbigooda ay saaran tahay walaw kamsatun shan waa leeyahay qulubum calaa qalbi jibriil alayhi salaam asaabi jibriil qalbigiisa walaw halaatatun waa leeyahay ilahay qulubum qulubtoodi calaa qalbi mikail alayhi salaam mikail qalbigiisa korkeeda u saaran yahay walaw ilahay wuxuu leeyahay waaxidun hal qalbu calaa qalbi israfil ahaad alayhi salaam fa idaa wa maata alwaaxidu halkaa bisdhinto kan oo qalbigiis saaran israafiil qalbigiis abdal allahu makaanahu min athalathati saddexda xagooda oo qalbiga mikail ay saaran yihiin saddexdaas mid kamida asku ah, soo bedelaa waidaa maata min athalahatina haddana dadka dhinto abdal ah, allahu makaanahu min alkhamsati ilahay waxaad kasoo bedela askusoo bedelaa makaankiis waxaad ku bedelaa shantaska a laga soo qaadaa halagu bedelaa shantii oo khuluftooda ahaa qalbi jibriil waidaa maata min alkhamsatina abdal allahu makaanahu min asabcati todobadii oo qalbigooda ah qalbi ibrahim waas xagooda alasa waidaa maata min asabcatina abdal allahu makanu min alarbaciin afartankii oo lasoo sheegay oo qalbigooda qalbi qalbigooda ahay qalbi muusa kuwaas xagoodi hal alagu soo bedelaa dadkaan maqaamkooda lakeenaa waidaa maata min alarbaciin abdal allahu makanu makaankiisi waxaa alauso bedelaa min athalaata mia saddexdii boqol oo qalbigood ah qalbi aadam alayh salaam waidaa maata an min athalaata miata oska dhintane af abdala lahu makaan makaankiisi waxaa ilahi isku bedelaa min alcaama dadka caamada yadfacu llahu ilahy wa sku asku kor qaadaa asku reewaa bihim iyaga dartoodi barakadoodi albala an hadihi lumma balaayada umada xaggooda alo kor qaadaa ala wareeba wadakara bacduhum waxay sheegeen cazraa-il walam yadkur musa ma sheegin cazraa-il ay sheegeen musa meeshiis macnaa wajacala makaanahu ibrahim makaankiisi eh, eh, eh, ibrahim ay yeeleen wamakana ibrahimna jibril ay yeeleen wamakana jibriilna mikail ay riwaayaat waay wamakana mikailna israfil waay wamakana israfilna cazraa-il salawaat ullahi wasalaamu alayhim ajmaciin walwaxid lmadkuur halkan oo lasoo sheegay halka oo keligiis eh oo fi hada alxadiid lagu sheegay huwa alqudbu wahuwa algos waaye goska isaga waaye wamakanatuhu makaanat lgosi min alawliya awliyada xaggooda ka nuktati min adaairati alati hi markazuha yani daairada nuktada oo dhaxda eh maragti oo daairad adan abuurkeeda isku imaanhaya nuktadaasiti camal wayalasi daairada nuktada nuktada oo daairada oo dhexdeeda ku jiro oo kale waay halkaas gooska bihi yaqahu gooska sababtiisa salaax lcaalam kusugnaahaa caalamka sugnaasd akusuu bahaayaan akusuu bahaayaan caalamka asaga dartii waqaala bacduhum bacdigooda waxay yireen lam yadkur illahu lam yadkur rasuul llahi sala allahu alayhi wasalama lam qalbahu qalbigiisi ma sheegin sala allahu alayhi wasalam fi jumlati quluubi alambiya maku sheegin walmalaaika alawliya xadiidka hadda nasoo maraay suubanaa qalbigiis dad ahaay mala sheegin id ilade lam yakluq allahu tacaala ilaahay maku uumin fi caalam alxaq caalam alxaqi walamr caalam alamr fiigoodii acaza wax oo cizi badan waaltafa ka dhimrin badan waashrafa ka sharaf badan min qalbihi sala allahu alayhi wasalama manaa ka latiif ahaashi badan wa ashraf ka sharaf badan min qalbigi nabiga qalbigii sala ly salam ilahay maumin fa quluub lmalaaikati malaaika quluubtoodi iyo ambiyada iyo owliyada salawaatu llahi wasalaamu aleyhim bilidaafati hadii loo fiiray ilaa qalbihi ka idaafati saa'ir lkawaab kawaakibi xidigaha dhamaantoodi see loo nisbeehayo camal waayo ilaa kamaali shamsi oo dhada loo nisbeehayo waaye sidii oraxda iyo xidigaha ay kala if kala nuur badan yihin isii kala weyn isii kala yihiin yaa qalbiga nabi qalbiyada awliyada kale iyo malaaigta kale ay kala yihiin وqala الشeikh الcاarف abوlxaسن الnuri وxasi radi الlahu canhu shahid الحaqi shahad الحaqu ilahay xaq ahay waxaas arkay alquluba falam yara ma arkin qalban qalbi ma arkin ashwaka ilayhi oo ka xaggiisi oo hilow badan uu jaceyl badan min qalbi sayidina maxamed sala allahu alayh wasalam nabiga qalbigiiska jaceyl badan ma arkin faakramahu ilaahay waxaad ku karaameeyey qalbigii nabiga sal ly salam bilmicraaji tacjiilan nabiga naftigiisa waxaas ilaahay ku karaameeyey bilmicraaji tacjiilan liru'ya inaa loo soo dadeji ru'yada aragtida as arkaayo daatadiis iyo walmukaalama inaas la waran aa loo soo dadejiyey kaasaa loo karaameeyey وقال الشيخ العارف بحر, بحر المعارف ذنون المصري رضي الله عنه وعسري ركبت أرواح الأنبياء أنبياء أرواح ضادي وحي كرورين في ميدان المعارف معرفة جوب تاري كرورين فسبقت وحا تخضي هرمتي روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تترتماي عمل أرواح الأنبياء من آه goobta oo lu ordaayo ku ordeen marka fasabaqad ruuxu nabiyina muhamadin sala allahu alayhi wasalam waay ka ay ka dhahday ay ka hormartay nabiga ruuxiisi arwaax alambiyaai ilaa riyaad lwasli beerta oo xari eh, xariirka ilaahay la xariirayo beerteedii ay u hormartay warawow waxay wariyeen can cali bn abi talib radi allahu canhu anahu qaala albudalaau bishaami ay ahaadeen albudalaa bisham budalada e, sham ay ahaadeen dad waxay leeyihin budalada saf safawa waaye marka iyaga ninkii oo m meshis safro jasadaas dhaafa oo suuradiis ah e, ilaa laga ogaanin ahaan inaa isaga meesha iska maqan yahay akaf ogaa karin taasi waay bedalka kaasaa loo dhahaa laa kayru huwa calaa kalbi ibrahim waayo budalada kuwa oo ibrahim qalbigiisi ahaadeen waaye wanujabana bimisri ay ahaadeen nujabada misr ay ahaadeen dad waxay leeyahayen iyaga tiradoodii afartan waaye waa dad ku mashkuulsan khalqiga culeyskiisi unbaaridiisay ku mashkuulsan yihiin waxaa leedahay dadka keyrka xaqooda inay ku tasarufayaan ika mujabada kuwaas waaye walcasaaibna bilciraaq ay ahaadeen wanuqabauna bia bikara kharaasaan ay joogaan nuqabada waa dadka nufuusta waxay ku kaayeesan dadka ula soo baxayaan waaye saddex boqol waa iga tiradoodi nuqabada wal awtaadna iyagana bisaa'ir alcarab dhulka intiisa kale ay kala joogaan otaadka marka iyaga afar nin waayo otaadka waxa amal waaye arkaanta afarta rukni oo adduunka oo kale manziladooda ay ay ay ay ay degaayaan maxaa waaye afarta oo rukniga oraxdha oraxbax oraxdhac iyo koonfur iyo waqooyi ay kala joogaan ma ninba jiha oo jihayaalkaas afar kamid eh, as maqaamku leeyahay o taataa afar waaye walkhadirna alayhi salaam sayid lqoomi qoomka sayidkoodi waaye riwaayadan sayid cali saasay sheegtay idan eh. wacan ilkhadar waxaa laga wariyay alayhi salaam anahu qaala halaata miha hum lawliyaa saddex boqol awliyadii waaye wasabcuuna eh. hum nujaba nujabadii waaye talawaata arbacuunana hum igi awtaadu lardi waaye dhulka u uh, saabkiisi waaye arkaantiisi waaye maanaa arkaanteedi waaye wacasharatan hum nuqabaau waaye nuqabada taman waaye wasabcatun hum lcurafaa waaye wahalaatatun hum lmukhtaaruuna waaye waxid minhm ala huwa algos radi allahu taala alayh canhum ajmaciin gooskii waaye marka sayd uh, alxabib cabdalla alhadad isagoo kudbiga oo saaftiisi kawaramaayo wooska oo saaftiisi kawaramaayo maxaad ka sheegay tam iyo saddex waqfiyaad ka sheegay abyaada hadda aniin soo akriyaa isku sheegay waxaad dhaha huwa sayidun mutawaalicun mutakashicun waricun taqiyun zaahidun fi lcaajili ninkii kama iyo saddexdan wasfi oo ilaahay oo siyo aagood naqakaraa الشرع سيرته الحقيقة حاله ومن العبودة بالمقام العافل بر رحيم بالخلائق كلهم يرعى الوجود بعين لطف شامل سدexdan beeda isku sheegta sadexda wasfiga oo isku sifoowaay ninka khudbiga waxaas dhahay huwa sayid waayo as dhahay oo mutawaadic mutakashic waayo ilahay ukhushuucaayo waric nin xalaal maraayo waa taqiyin waay nin adduunyadan waa ku shaahiday asharcu siiratu siiradii sharciga waay askuso ahaa daahir sharciga askuso ahaa alxaqiiqatu aal xaalkiisna xaqiiqada waay wa min alcubudati bilmaqaami alxaafili maqaam alcubudiyadana oo ilaahay adoon loo ahaado loo cibaadada loo khalisana maqaamkiisa waa ku wen yahay astahay barun waayo koo dadka usamafalo waayo raxiimun waayo koo naxariista bilkhalaa'iqi kullihim khalaa'iqda dhaan yani waa unaxariisahaa yarca lwujuda waa ku dhowraa wujuudkas ku ilaalihaa bicayni lutfisaa ishiis isku ilaalihaa cil cil oo dhimrina isku ilaalihaa oo shaaminin oo adduunka dhan shamlihaayo dayma oo adduunka dhan shamlihaayo asku dayaca kasi marka asagana waxaas ka kasoo qaadahaa badiisi waxay kasoo ziyaadeysaa baxrulbuxuur oo nabiga baxarkiisa waa sida la-aan aska qaadahaa askasoo ziya ama dadka askasoo qaadahaa saasaan sheegay warawow can abi darda waxay ka wariyeen radi allahu canhu anahu qaala ina lilahi cibaadana usugnaaday yuqaalu lahum labdaala la dhahaa lam yabluguu ma gaarin ma balaguu waxay gaareen bikatrati salaat wasoom waltaksho waxsuna xiliya maku gaarin soom soom badnaasho salaad bikasha badan eh, khushuuc iyo yani oosaaf wanaagsan ya maku gaarin as dhahay yani labiska laisku heshiiney yani qora qorxoonaantiisa maku gaarin walakin balaga waxay ku gaareen istair warac warac waracnimo orurune iyo niya wanaagsan iyo qalbi saafinimo iyo raxma oo muslimiinta dhan loo naxariisto istafaahum allahu bicilmihi ilahi waxaas u doortay cilmigiis wastaklason nafsi naftiisa kukaas yeelay as ukhalisin marka waxawaay da arbacuuna rajul calaa mitli qalbi ibrahim alayhi salaam ay ahaadeen ayamutu rajulu minhum nin oo ii kamida ma dhinto xataa yakuna allahu ilah ilah skahaa ska ahaa kad ansha man yuklifo ninki oo bedel ilahay alihiisa asumi as ka ahaado oo bos yani makaankiisa nin kalaas joojiyo macnaha soo la joojin ma dhimahaayo ninkaas oo taba saas baab suux miaska leeya imaam albudalaa shacabqaadir kaas kusifeeyahay markin budalada dadkaas oo inta lu sheego iga waay waaclam ogaayo anahum wa amir nujaba nujabadana muqaam waay idan oo wasoo marteen saaslasoo waana waaclam ogaayo anahum iyigi budalada laa yasubuna shayan macaahayaan walaa yalcanuna mahawaaraayaan walaa yuduuna man yuxibhum walaa yastakiruna ninkii jacal ma dhiwaayaan ma xaqiraayaan dadkii ka koreey ma xasdaayaan dadka uu khayr wanaagsan waaye dadka uu dabeeca jileec waaye dadka nafsadooda uu sakaysan waaye farda ordaayan maxaleli karaana la dhahay riyaaxda oo taluuliyada oo dhifaheyso daweesh markay dhifaheyso igana mahaleeli karaan al dhahay fima baynahum wa bayna rabbihim beenkooda iyo rabbigood beenkooda inta aadam kuhaleeli karaan inama qulubuhum tascadu fi suquuf alaclaa quluubtoodi waxay ukortaa sukuufta koreeyo samadaa ukoreeya irtiyaaxan ilallah iyagoo kuneebsanaayo ilahay xaggiis bistibaaqi lkhayraat khayraad kul dakhtamo figeeda uneebsahayaan ulaaika xizb llahi waayo ilahay xizbigiis alaa ina xizb allahi hum liimaan waayo wahada bacdu kalaamihi hadalkiisi bacdigeedi waaye abi darda hadalkiis waa socdiyaa umaleyna riwaayada udambeysa warawow can lbarwa bin caazib رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله إله وحوليه خواص يسكنهم ضد خاصية أو خاصة ونيال أو خاصة أو خواصة يسكنهم عزدجة رفيعة انت ما أقرأ جنازة حقيلي وحي هذا ودت وعقل بدن خاصة خاصة بدن قالوا عصداي قلنا وحاتاني عصداي براء وحاتاني وحاتاني يا رسول الله فكيف كانوا عاقل الناس dadka uu caqli badan se u noqdeen qaala waxaas dhahay kana himatuhum himadoodi waxay ahaatay almusaabaqata inay udhaktamaan ilaa rabbihim caza qaalib jala weyna almusaaracata in ay ordaan ay udegdegaan ilaa maa yurdihi wixii ilaahay raadi gelihaayo saasaa himadoodi ahaatay wazahidu fi dunya dunyada waa kuzaahideen wafi fudul waxyaalaheeda dheeraadkaina waa kuzaahideen wafi ra-aasata madaxnimadeeda iyo naciimadeeda waa kuzaahideen waa marka addunyada dhan agtooda wax maka ahaanat caleyhim addunyada waa agtooda waa kaxasiran tahay fasabaruu wa wa waa sabreen qaliila in yar ay sabreen wastaraaxuu dawiila in dheerne wa wa waa raaxaysteen warawow can anas waxay ka wariyeen bin mali an anas bin malik radi allahu canhu qaala baa bacasat ilfuqaraa fuqaradii waxay soo direen ilaa rasuuli ilahi sala allahu alay slam xaggiis rasuulan nin adeegay soo direen nabigay usoo direen faqaaluu waxay dhaheen ya rasuul allah ima ini aniga waxaad tahay ya rasuul allahi o anig waxaa ahay fuqarada ay kusoo dirsatay qaala marxaba bika wabiman ji'ta min cindihim waa soo dhawaaw makaan waa si ahaasha kusugnaaday adig dadki xaggooda ka timid ji'ta min cindi qoomin uxibhum waxaad ka timid aas dhahay dad aan jeclaha agtooday faqaalo casa ya rasuulallah in alfuqaraa yaquluuna waxay leeyahan laka in alagniyaa agniyadii fadahabuu bilkhayri kuliyadi khayrka dhan ay la tageen warawaahu bacduhum waxay wariyeen dahabuu biljamri waay kala waay janad iyay ula tageen ay ula baxeen hum yaxujuna sababta kheyrka dhan ay ula baxeen tafsiilkeedi hadda assheega hum yaxujuna walaa naqdiru caleyh way xujiya aniga xijka maniwaado wayatasadaquna walaa naqdiru caleyh waa sadaqaysa maniwaado waa xureehayaan anigana maniwaado haddii jiradaan bacdu bifadli amwaalin dukra lahum waxay soo ay soo ay soo bixihayaan amwaashoodi oo dheeraadka ah kaay oo soo yahay ay soo bixiyayaan faqala rasuul lahi sala lahu alay salam waas iri baligi lfuqaraa ani igaabsa ana ana liman ana liman sabara waxtasaba ninkii sabro o ajar gurbisto oo iyaga kamide salaatu kisaalina usugnaaday laysa lilayniya min shay shay maka lahaa agniyada saddexdaas shay maka lahaa saasi waay maxaa waay kaslaba hore waxa waaye janada waxaa ku jirta haasdahay subnaan sala lahu alay salam gurafan guriyaale oo min yaquutin axmar kasuub yanduru ilayha ahluljana fiiraayaan kamaa yanduru si udayaaya ahludunya ilaa nujuumki saaxibiha oo samada ahaaday laa yadkuluhaa ma guryahaas ilaa nabiyun o fakiirun o shahiidun fakiirun o muminun fakiirun la galaa walkaslat thaniya tadkulu lfuqaraau ila ljanati waxay galayaan qabla alagniya binisfi yom nis yom niski wahuwa miqdaar iskaas yom waxa waaye miqdaar kamsa mia caam waay isdahay wاlkhaslat الthalita ida qala alfaqir adistira subxaan allah alxamdu lilah la ilaha ila allah allahu akbar muklisan xaalatahay ilaahay oo ukalisaayo dikriga waqaala oo waqaala alganiinu asira mila dalika alaas camal asiraado intaas asbahu lam yalxaq ma gaari karo alganiyu kan ganiga ah eh, bilfaqiri ma gaari karo fi fadlihi fadligiis maku gaari karo faqiirka fadligiis watadaacuf watadaacufi thawaab thawaabka loolaalaawaay ninka faqiirka maku gaari karo wain anfaqa alganiyu maaha hadis ma kalimadaas aslaa magaceeda hadis anfaa osma faqaya hataa cashat alaaf dirham wakadalika acmaaru lbiri kuliha amaasha biriga kulligeeda saas oo kale waay faqiirka in badan loolaala waa oo ka badan halihii loolaala waay kan taajirka farajaca waa usoo naqday ilayhim rasuul adeegii ay dirsadeen faakbaruhum bidalik waxay nabi soo dhahayaa u sheegay faqaaluu waxay dhaheen radinaa ya rabbi radinaa waa ku raali naxn rabiyow warawow can alxasan basri basri radia allahu canhu anahu ruwiya an nabiy anahu rawaa can nabiyi inas ka wariyey sala allahu alayh wasalam anahu qaala inasiisu banada aktaruu min macrifati lfuqaraai fuqarada aqoontoodii badsada barashadoodii badsada watakiduu cindahum alhaadi gacan xagtoodi ku yeesha nicma agtoodi siismada yani ha hakareewanina waa wax inaad siisaan fa ina lahum dawla ika ka yani dawlay kuleeyihiin alqiyama alqiyaama kilikaada ay leeyihiin dawla macnaheedu waxawaa wax isku kuleyta maal dhahaa mar qof oo qabanayo mar mar qof lamaad laakin waxa yani saas aalib ahaashadana waa macnaha awood ay kuleeyihiin waa yawma alqiyaama dadkaasi gacan agtooda ku yeesha qaluu ya rasuul allahi wama dawlatuhum dawladnimadoodi maxaa waay faqala sala allahu alayh wasalam waxaas yihi ida kana yawma qiyaama hadii oo as ahaado kiila lahum waxaa loo dhahaa dadkaas fuqarada ah oo fakrigan kusabriya loo wadaa kiila lahum waxaa loo dhahaa unduruu ilaa man adcamakum fiiriya dadkiini soo quudiyey kisratan gabalkoo muufo o kasaakum tooban mara nisoo nisoo marasheeyey o saqaakum sharbatan fi dunya oo nisoo waraabiyo cabita hal mar oo cabi lacabo fakuduu biyadii gacanta kasoo qabsada uma afiiduu bi janada ula soo gala warawow can lxasan aydan lunaiye waxaay ka wariyeen radia allahu canhu biriwaayatihi oo ka wariya can nabiy sala allahu alayhi wasalama anahu qaala inaan tiri yu'taa bilcabdi lfaqiri haloola imaa yawma alqiyaama qiyaama maalinteed fayactadiru allahu caza wajala ilayh ilah waa cudurdaara kamaa yactadiru rajulu ila rajuli fi dunya ninka ninka kale adduunka kilijoosas ugu cudur daaraay fayaqul lahu caza wajal wacadla wacizati cizadeedaan ku jalaali aan ku dhaaraa wajalaali weynaanteedaan ku dhaaraa maa zawaytu dunyaa canka makaa laabin xaggaada adduunka maka laabin bihawaanika calaya agteeda adka daraawantahay ahaan adduunyana makaaga laawin walakin lama lima caadadtu waxaan ku diyaariyay ajligeedi an addunyana aan kaa leexiyey ah, qalbigaada aan kaa bixiyey aan addunyana aan kaa soo wareejiyey lima caadatu liajli ma caadatu laka oo min alkaraama iwalfadila kaas darteed aan addunyana kaa dheereeyey walakin eh, yani kaas darteed walakin ya cabdi ukruj ilaa hadihi sufuuf sufuuftaani ubax wandur ilaa man adcamaka fiiri dadkii kusoo quufiyeen oo kasaaka oo kusoo marasheen o araada bidalika waji oo ilaahay dartiisi oo ku kuquudiyey oona ku marasheeyey fakud biyadii kasoo qabo gacanta fahuwa laka fahuwa si laka adagaa iskale wanaasu yawmaidin maalintaasna qad aljamahum lcarab idoodii ayaa xakameeyey sayatakhalalu marka ninkii waa su dhexgalaa sufuufta fayanduru waxaas fiirihaa man facala bihi dalika fi dunyaa ninkii saas usoo sameeyey arrintaas oo usoo sameeyey axsaankaas asfirihaa fayaakudu biyadihi gacantaas kasoo qabahaa wayudkiluhu ljanata janadaas gelihaa warawow naxو hada biasanida isnaad yaalo idoo isnaadkeeda wadato ay wariyeen an anas bin malik radi allahu canhu an الnabiy sala ه alay slam waxaas ka wiri qala wa fihi waxaas yiri fandur riwaaya kale waa ilaa man adcamaka ki kusoo qudi fiiri وasqoosaqaaka oo mas kusoo maray oo kusoo waraabiya oo kasaa kusoo maraysay uma dakara xadiisa warabo waxay warayeen ana allaha tacaala ilahay shanis kor ahay o ilaa muusa saynaa muusa kusoo waxyoodi sala allahu alayhi wasalam waxaadkaa ya muusa ina min cibaadii adoonkee waxaa kamida ah, man low sa'alanii aljana dad oo hadii isu-aashaan janada bixadaasa dhamaanteedi janada dhan isu uweydiyaan inaan siiyo la laatitu aan sii lahay walow saalanii calaaqata sawtin soodka garb garbaashka mee laga laga laga marki mee la suraayo mee laga suraayo waa inu calaaqadeed ya min addunyaa haddii i weydiyaan wax oo xakiran waa oo aad u yar lam nuutihi masii lahayn aslahay walaysa dalika min hawaani law calaa idaraaw xagee ah, ay ka daraawi yihiin ma walaakini uriid waxaa raba an adakila lahu fi laakhirati min karaamati inaas aan kaa yeela aakhara karaamadeey aan rabaa arka wax muhim in addunya aan ka dhowra aan ka ilaaliyo kama waxaan ka ilaalina addunyada xaggeedi wa waa ka ilaalina sidii kama yaxmi raaci hanamo ninka oo qolsaarka ereyaalkiisa uu dhowraayo min maraaci dhibi meelaha ay ka ay ka daaqayaan waraawa haddana ورواه عن ابن عمر وعلى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى لكل شيء مفتاح شيء كسر مفتاح لي هاي مفتاح الجنة جنة مفتاح هاي رب المساكين مساكين تلجعلال والفقراء والصادقين أو الصادقين الصابرين أو الصبرايان هم جلساء الله يوم القيامة بس إلهي لفريس هاي واي حضرك oo la geli haayo waaye warawaa annabiya an inabiy waxay ka wariyeen sala allahu alayhi wasalam anahu qaala allahuma an lahayo axyinii inooley miskiinan xaalan ahay waamidni dil miskiinan waxshuni igu kulmi fi masaakin fi zumrati masaakin jama jamaacada masaakiinta ma macigooda ila kulmi qultu waxaan dhahayaas dhahay musanifka wanaahika bi hada sharaf limasaakin sharaf waxaa ugu filan masaakiinta kanaytia sharaf ugu filan oo nabiga ducda isku duceys walow qaala dehi lahay sala allahu alayhi wasalama ya waxshur lmasaakina fi zumrati isdhahi lahay sharaf waa ugu filnaa lahaa ldhahay masaakinta jamaacadeeda ulasoo kulmi isdhahi sharaf waa ku filnaa lahaa fakayfa lakin waa dhahay aldhahay sala ly slam waxshurni fi zumrati lmasaakin masaakinka jamaacadooda fiigoodi iu kulmi haddana rawo axadit almashhuur ay wariyeen qala rasuul lahi sala ly salama ina annuura idaa waqaca fi lqalbi hadisku dhaco insharaxa sadr waa fi samaa wainfasaxa waa waatic dhaqahaa hadi nuurka qalbigi galo waay qiila ya rasuul allahi hal lidalika min calaama inaa qalbigi nuur asgali oo iswaatic dhaqdi calaama ma leeyahay qaala sala lahu alay slam nacam waa leeyahay as hata in laga dheeraado min daari lguruur kadada kadida daarteeda adduunta adduunka waaye in laga dheeraado waaye wlinaabatu in loo naqlo waayo ilaa daar lkhulud waarisiina daarteedi in loo naqlo waayo janada waaye walisticdaad lilmowt loo darbado waayo qabla nuzuli inti safka kusoo degin qultu waxaan leeyahay asiri facalaa hada laa yakunu nuur haddii tan aan qabano xadiidkaan aan qabano laa yakunu aan ku dureersano xadiidkan laa yakunu nuur lmadkuur nuurkii lasoo sheegay ma laha ahaa ilaa waxaa usugnaa nuurtaas qalbi oo zaahidin fi dunya oo aan dunyada ka zaahiday wallahu aclam